بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب في مقدمات الطهارة ومقاصدها waxaynu ka bilaabi doonaa kitaabkeennii alirshaad ama irshaad ulghaawi ilaa masaalik alxaawi kitaabka dahaarada loo yaqaan ayaynu ka bilaabaynaa ee kitaabu dahaara culimmada ama fuqahadu inta badan marka ay fiqhiga ay qorayeen waxay tix raaceen xadiidkii bukhaariga iyo muslimka ku qornaa ee rasuulka uu lahaa sala allahu calayhi wasalam buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dul dhisay shan tiir shantaa tiir waxaa ka mid ahaa tiirka shahaadateynka loo yaqaan waa tiirka koowaad tiirka labaadna waa salaadda oo la oogo tiirka saddexaadna waa sekada oo la bixiyo tiirka afraadna waa ramadaanta oo la soomo tiirka shanaadna waa in la xajiyo fuqahadu inta badan afar rubuc ayay sheegaan oo kutubta fiqiga ah loo qeybiyey towxiidka uunbaa culimmada towxiidka loo daayey oo inta badan fuqahadu kama warramaan towxiidka waxaa soo hadhay afartii tiir ee kale afarta tiiray ka hadlayaan waa isla xadiidkaa saxiixa ah wixii laga qaadanayey ama arkaantii uu tusinayey ayaa laga qaadanayaayoo salaaddaa u horraysa saddex quwo ayaa jira quwo la yidhaha quwa nudqiya oo fikirka iyo caqliga la xidhiidha waxaa lagu kobciyaa baa la yidhaahdaa cibaadada waana mucaamalo khaaliqa iyo makhluuqa dhex maraysa cibaadooyinka ayaa la soo hormariyey fadaynullaahi axaqu biladaa ayaynu ilayn haynaaye oo ta ilaahay ayaa horumarinta ugu mudan cibaadada ayaa laga hadlayaa cibaadada waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood cibaada bedeniya iyo cibaada maaliya iyo cibaada murakaba minhumaa inay bedeni tahay sida salaadda iyo soonka iyo inay maali tahay sida zekada iyo inay murakab tahay sida xajka waxay inoo muuqata markaa quwadaa nudqiyada ah oo cibaadada ah ayay soo hormariyeenoo rubuc bay ka dhigaan rubuca cibaadada salaaddaa u mudan waa waa shayga koowaad ee addoonka laga xisaabayo salaadda ayaa u mudan waxaa ku soo xiga haddana waxaa ku soo xigaya soonka waxaa ku soo xigaya ama waxaa ku soo xigi xajka ama waxaa ku soo xigaya soonkiibaa ku soo xigaya waa salaada iyo zekada iyo soonka iyo xajka xajkaasaa ama la soo horraysiin sida riwaayaddii muslimka ama la dembaysiinayaa sida bukhaariga oo kale waxaa inoogu xiga quwada quwa shahwiya la yidhaah quwa shahwiya waxay la xidhiidhaa shahwatulbadni iyo shahwatulfarji shahwatulbadni markay culimmadu ka hadlayaan waa wixii la cunayey ama la cabbayey ama la gelayey ama la xidhanayey waa beeca ayaa lagaga warbixiyaa shahwatulfarjina waa guurkii iyo nikaaxii oo rubuca nikaaxa abay kaga warramayaan labadaa waxa loo kala hormariyey shahwatulbadni iyo shahwatulfarjina waxaa la yidhi baahida qofku uu baahan yahay waxa horraysa shahwatulbadnida ilmuhu markuu dhasho wax lagu habo ayuu u baahan yahay ama meel la dhigo oo guri ah ayuu u baahan yahay ama maryo loo xidho oo lagu qabto ayuu u baahan yahay laakiin cid loo guuriyo uma baahna markuu soo dhashaba waxa mudan baa la yidhi beecu inuu ka soo hormaro nikaaxa oo beeca halkaa la keeno markuu beecu dhammaado nikaaxana inta aan la gelin dhaxalka ayaa bartaa la dhigaa dhaxalka waxay la eegayaan nisfulcilmi inuu yahay laba rubuc markay dhammaadeen cibaadada iyo beecu ayaa dhaxalka halkaa dhexda la dhigaya laba rubucna ay dhiman yihiin waa nikaaxii iyo jinaayaadkii quwada loo yaqaan quwa alkhadabiya ayaa u dambaysa quwa alkhadabiyana waxay ka hadlaysaa qofku markuu cadhoodo waxa uu sameeyo ama dagaalka wixii ka dhalanayey ayaa laga hadlaya jinaayooyinkii cibaadada ayuu sheekhu soo hormariyey waana siday fuqahadu samayn jireen cibaadada haddaba salaaddaa u horraysa salaaduna shuruudo ayay leedahay shuruudaheegii ha la sheego dahaaradu waa shardun min shuruudi salaah shardiga iyo mashruudkana shardigaa horreeya dabci ahaan buu ku horreeyaayoo wadci ahaan waa in la soo hormariyo dahaaradii buu sheekhu haddaba halkan kaga hadli doonaa muqadimaatu dahaara dahaarada waa toban qodob inta aynu halkan ku arki doonnee sheekhu uu ka warrami doonaa toban qodob buu ka hadlayaa afar waa maqaasid afarna waa wasaa'il labana waa wasaa'ilu wasaa'il tobankaa qodob ayaa kutubta dahaarada lagaga hadlaa tobankaa waxa aan ahayn waxaad odhanaysaa xaggee buu ka keenay sheekhu waa toban qodob afar waa maqaasid oo dahaarada waxaa loo qasdaa waa weysada iyo maydhiga iyo gebagebaysiga iyo waxa weeyaan debqigii ama haraggii la megdinayey afartaasi waa maqaasid sida loo weysaystaynu baran sida loo maydho ayaynu baran sida loo gebagebaysto ayaynu baran sida haragga loo debqiyo ee loo megdiyona waynu barane haraggii nijaasta ahaa uu daahir inoogu noqonayo afartaasi waa maqaasidu dahaara waxaa jira wasaa'il kuwo la yidhaah oo iyaguna afara afarta wasaa'isha waxaa loo arkaa ama lagu tilmaamaa marka aad weysaysanaysa biyahaad u baahan tahay biyaha waa inaynu ka warbixinnaa marka aad gebagebaysanaysana caraaad u baahan tahay carrada waa inaan ka warbixinnaa marka aad istinjoonaysana dhagax baad u baahan tahay dhagaxa waa inaan ka warbixinnaa marka aynu haragga megdinayna ama aan xoodhinaynana daabiq wax la yidhahyo haragga lagu megdiyo ayaa loo baahdaa afartaa qodobna waa wasaa'il waa biyihii iyo caradii iyo dhagixii iyo shaygii haragga dhogorta iyo fuduulaadka lagaga soocayey afartaana wasaa'il baa la odhan waa waxyaabaha wax lagu dahiro ama wax lagu nadiifiyo weeyi laba waa wasaa'ilu wasaa'il markaynu biyo u baahanno ama carro aynu u baahanno inaan qaadanno weelkii lagu qaadanayey baynu u baahan nahay kolka baab baa jira weelasha lagaga warbixinayo oo aynu odhanayno weelka maxaa weel la isticmaali kara ah maxaan weelaan la isticmaali karaynin ah weelashu waa wasaa'ilu wasaa'il waxaa kaloo wasaa'ilu wasaa'ila ijtihaadka haddii weel nijaasa iyo weel kale iskaga kaa khaldamaan ama weel biyo ku jiraan iyo weel maa u wardi uu ku jiro ay iskaga kaa khaldamaan waa inaad ku ijtihaadi karto oo kuwa biyaha waa inaad heli karto labadaasina waa wasaa'ilu wasaa'il tobankaa qodob ayay dahaaradu ka warbixinaysaa sheekheennu wuxuu yidhi haddaba ka xadasin khabasun rafcuhu bimaa'in daahirin laa qaliilin mustacmalin fiihi ow fii guslin ushturida bacda faslihi ow qablahu lixadasin tajadada ow tacadada maxaluhu wuxuu ka hadlayaa dhowr mas'alo ayuu casharkeenini noqonayaa kow horta xadaska waynu ka hadli xadas wax la yidhaah baa jira laba khabas wax la yidhaah baynu haddana ka hadli khabas saddex wax rafci loo yaqaano ayaynu ka hadli saddexdaa qodobba waa mas'alada koobaad xadadka iyo khabadka iyo rafciga saddexdaasiba waa mas'alada koobaad waxaynu ku afraynaynaa biyihii oo isla mas'aladaa iyo tawaabicdeeda gelaya mas'ala mas'alatu luulaa afartaa qodob ayaa la doonayaa inaynu ogaano xadadka iyo khabadka iyo rafciga iyo biyaha waxaa loo yaqaan axkaamtooda afartaasi waa mas'alatu luulaa mas'alada labaad waxaynu ka hadli doonaa almutashamis kuwii la odhan jiray biyaha haddii la qorraxeeyo oo cadceedda la dhigoy kululaadaan xukunka shareecadu ay ka qabto biyo cadceed la dhigay in la cabbayo ama aan la cabbi karo ama jidh lagu maydhani ama lagu weysaysani ama dhar lagu maydha ama xoolo la siin ama beer lagu waraabin almaau almutashamis waa mas'alada labaad oo iyadana waynu ka hadli doonaa biidni illaahi tacaala mas'alada saddexaad waxa weeye tanajusulmaa alqaliil biyaha yar marka ay nijaasoobayaan waa mas'alada saddexaad ee sheekhu uu ka hadlayo iyo macfiyaadka oo ta afraada waxyaabaha la cafiyey adigu ilaa afartaa mas'ale ayuu cashirkeennu noqonayaa sheekha waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa ka mida markuu yidhi kaxadathin khabathun minhaajka ilaa saddex baab bay noqonaysaa intaasi saddex baab ayuu ku soo jamciyey kaxadatin khabathun xadakaasi waa laba xadaثulasqar iyo xadaثulakbar waa wixii weysada la weysaysan jirtay iyo wixii aad la maydhan jirtay waa laba baab baabkii weysada ka hadlayay iyo baabkii maydhiga ka hadlayay ka xadain khabasunna waa baab saddexaad oo baabkii waxa weeye nijaasada sida loo rafciyo baab najaasaadka laftooda ma aha rafcu najaasa nijaasada sida loo maydho ama isaalatu najaasa nijaasada sida loo zuuliyo saddex baab ayuu qaatay oo wuxuu idhi ka xadain khabaun ka xadasin xadas oo kale weeye khabasun khabaskii khabasku xadas buu la mid yahay buu sheekhu yidhi khabaskii xadas buu la mid yahay ereyga xadas ah shayga soo dariya ama cusub baa luqadda loo yaqaanaa sharcigana xadaska waxaa laysku qabtay madhabka shaaficiyada saddex qowl baa ku jira a'imo afar afar gelisayna way jirtaa oo afar ka dhigtay xadaska waxaa la yidhaahdaa oo lagu tilmaamaa asbaabta weysadu ay ku jabto asbaabulwudu ayaa xaded loo yaqaanaa xaded markaynu maqallo waxaa la odhanayaa mararka qaar asbaabulwudu neefi hadday kaa soo baxdo weysadu way kaa buri xaded baa neeftaa loo yaqaanaa xagga dambe hadday saxara ka timaado weysadu way jabi xaded baa loo yaqaanaa saxaradaa haddaad seexato ama aad waalato waxa weye hurdadaasi weysada way jabisaa xaded baa loo yaqaanaa haddii maxaan ku dhaha rag iyo dumar ay istaabtaan oo ama ay shahwe isku taabtaan ama de sidii masaladii khilaafiga ahayd xadad baa loo yaqaanaa xadadku haddaba waa wixii weyse jebiye ayaa xadad la odhanaya ka xadain waxay shayga weysada burinaya laftiisa xadad la odhan mararka qaarna xadad waxaa lagu tilmaamaa madhabka marka la joogo markay weysadu kaa burto ma tukan kartaa may ma tukan karaysid adoo bilaa weyse ama ah, tukan kartid mancigaa ah ilaahay ku saaray ee salaadda laguu diidey mantiisana xadad waa la yidhaahdaa oo markaynu xadad eegayno ee madhabka la joogo shaaficiyada ereyga xadadihi diididda laguu diiday salaad inaad tukato adoo bilaaweyse ah manciga mutaratibka ee ka ratibma weysela'aanta mancigaa laftiisana xadad waa la yidhaahdaa waxaa kaloo xadadka loo yaqaanaa marka madhabka la joogo ereyga xadad ah waxaa la odhanayaa amrun ictibaariyun yaquumu biاlacdaa'i yamnacu sixata salaat min xaysu laa murakhisa fiih waa amar aan la arki karaynin oo marka adoo weyse qaba neefi ay kaa timaaddo amar aan la arki karayn baa xubnahaaga ku qumaya amarkaasina wuxuu diidayaa inaad salaad tukato amarkaa ictibaariga ah ee la qiimaynayo een la arki karaynin ee xubnaha la maydhmaydhaya waxa laga maydhaya ah amarkaa ictibaarigae xubnaha lala maydhayo amarkaana xadad waa loo yaqaanaa haddaba ereyga xadad ah marka aan doonayno inaad sharaxdo waxaad tidhaahdaa waxa waysada jebiya ama waxaad tidhaahdaa manciga iyo diiddada laguu diiday inaad salaada tukato ee ka ratibmayo wayse la'aanta ama waxaad tidhaahdaa amarka ictibaariga ah ee xubnaha ku qumaya kaa ayaa xadad la yidhaahdaa waxaynu haynaa ka khabain khabaun buu yidhi ereyga khabath ah luqadda waxaa khabadka loo yaqaanaa almustaqdar wax kastoo la qurunsado ama nijaaso ha ahaado ama kayrkeed ha ahaado candhuuftu waa mustaqdar kaadiduna waa mustaqdar saxaradu waa mustad wax kasta oo mustaqdar ah ayaa la yidhaahdaa khabad sharciga marka la joogana waa kullu mustaqdarin yamnacu sixata salaat min xayu laa eh, murakisa fiihi waa shayga diidaya inay salaadu kaa asaxdo haddii aan lagu ruksaynin oo ruksa ayna jirin kaa ayaa la odhanayaa khabad waa nijaasadii markaa ah. haddaba wuxuu doonayaa inuu sheekhu sheego marka aad weysaysanayso waxa aad ku weysaysani ama markaaad maydhanayso shayga aad ku maydhani eeg hadda halka laga hadlayo ka khabatun waxa weeye maxaa horta sharcigu ogol yahay in lagu weysaysto ama lagu maydho hadday nijaasa ku martona maxaa la yskaga maydhaa nijaasada waa intaa inta aynu u soconnaa intaa inta aynu u soo soconnaa weeyi xadadkii waynu fahanay khabadkiina waynu fahanay wuxuu yidhi rafcuhu bimaa'in daahirin rafcuhu ha'dani khabadka ayay u noqonaysaa oo mushabbihii ah rafcuhu khabadkaa koryeelidiisu waxaa la yidhi khabadka rafci looma isticmaalo sida caadiga ah rafciga waxaa loo isticmaalaa xadadka laakiin eh, waxaa loo isticmaalaa khabadka izaalo isaalatuhu bimaa'in daahirin inuu yidhaah bay ahayd laakiin rafcu labadaba way u noqonaysaayo walow hadda si toosa khabadka damiirku u noqonayo haddaad weysayse istidhaa rafcuhu bimaa'in daahirin biyo uunbaad ku weysaysan kartaa haddaad maydhi u baahato rafcuhu bimaa'in daahirin biyo uunbaad ku maydhan kartaa haddaad nijaaso iska maydh tidhaahdo waa isaalatuhu bimaa'in daahirin keliya biyo ayaa lagu weysaystaa oo lagu maydhaa oo nijaasada layskaga maydhaa waa biyo uun mas'aladaa haddaba xaggee laga keenay waxaa la diidayaa shaah inaan ku weysaysano waxaa la diidayaa sharaab iyo casiir intaan miidhanno inaan jidhka ku maydhanno waxaa la diidayaa shaambo intaan soo qaadanno intaan ururinno shaamboogii inaan nidhaa shaambooga ayaan nijaasada ku suulinaynaa ama aan ku weysaysanaynaaba shaambo waa shay dareeraya ama aan jidhka ku maydhanayna ama aan nijaaso ku suulinaynaa lama ogola waxaa la diidayaa inaan caana ururinno ama saliid aynu ururinno oo nidhaa caanaha aan ku weysaysanno ama saliidda aan nijaasada iskaga maydhno lama ogola waa rafcuhu bimaa'in daahirin biyo uun baa la ogol yahay in lagu weysaysto waxay culimmadu yidhaahdeen xagga marka la eegayo weysaysiga iyo maydhiga waxaa loo deliishaday aayad qur'aana oo diidaysa caanaha inaad ku weysaysato ama aad ku maydhato ama saliidda inaad ku weysaysato ama aad ku maydhato aayaddaa rabbi wuxuu yidhi falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan dayiban markay weysadu idinka jabto ama aad u baahatiinba buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala maydhi iyo weyso falam tajiduu maa'an haddaad wax biyo a weydiin fatayamamuu saciidan dayiban carre ku gebagabaysta aayaddaa rabbi wuxuu yidhi macnaheega markaan doonayno haddaad biyo weydiin ciidda ku gebagabaysta waa sida ma jirta haddaba u dhaxaysa biyaha iyo carrada laynama odhan haddaad liin weydiin laynama odhan haddaad casiir weydiin laynama odhan haddaad dareere kale oo maa'ica weydiin laynama odhan haddaad subag weydiin ilayn badan oo maa'ica ayaa jira ama dareera'a ah sida biyaha ayaa jira lama soo qaadan oo rabbi gebi ahaanba waa ka aamusay waxaa la yidhi un falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan dayiban waa carre ku gebagabaysta ibnulmundir wuxuu masalada ku soo naqliyey ijmaac waaba ijmaacba buu yidhi biyahaa uun in lagu weysaysanayo oo lagu maydhanayo oo shay kale oo halkaa qabanaya inayna jirin ka xadain waa maydhi iyo iyo weyso labadaba waana rafcuhu bimaa'in daahirin aayadda qur'aanka abaa toos inoogu sheegtay toos bay aayadda u sheegtay xagga nijaasada marka la eegayo abuu xaniifa isagu wuu khilaafay oo wuxuu yidhi nijaasada anigu waxaan aaminsanahay buu yidhi in wax kasta oo musiila loo isticmaali karo shaambo haddaan soo qaadanno oo meel nijaasaysnayd aan ku shubno oon kaga suulinno waa daahir buu leeyahay haddaad saliidi jiin soo qaadato ood aayar ku maydho ama saliid kale aad soo qaadato oo wasakhda aad ku maydho abu xaniifa waa daahir buu leeyay xagga nijaasadii darafkii nijaasada imaamu shaafici wuxuu yidhi biyihii xadadka lagu rafcinayey unbaa nijaasadana suulinaya wuxuuna u deliishaday ninkii masaajidka ku kaajay rasuulku muxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam sabuu alayhi eh, muxuu xadiidku ahaa sabu danuuban sabu calayhi danuuban min maa'in waxaad ku dul shubtiin baa la yidhi waadaan biyo ah laakiin rasuulku ma odrhanin wax kale ku dul shuba waaridku waxa loo isticmaalayo nijaasaduna waxa weeye biyahaa weeyi oo xadiidkaasuu rasuulku ku caddeeyey in nijaasada biyo lagu suulinayo labadaa mas'alo oo ishuwan ayuu sheekhu halkaa hadaba inoogu sheegay ka xadain naska waa layska saaraayo imaam shaafici kitaabku waa mukhtasar kitaabkii laga soo qaatay imaamku wuxuu ka bilaabayay aayad qur'aana oo baabka uu deliishanayo caadadiisuna waxay tahay markuu baab bilaabayo aayadi hadday waari tahay aayaddaasaa loogu horraysiini xadiid hadduu jirana xadiidkaasaa loogu horraysiini kadibna axkaamtii aayaddu ay tilmaamaysay ama xadiidku uu tilmaamayey baa la sheegaya ikhtisaaraadkii la soo sameeye dadka la doonayay kutubtu inay yaraato ayaa markaa laga saaray aayaddii iyo xadiidkiiba laga saaray oo la yidhi ha la soo ururiyo ka xadain xadad oo kale weeye khabathun khabadkii nijaasadu xadad bay la mid tahay waxa weeye mushabbah iyo mushabbahun bihi iyo aadaatu tashbiih iyo waju shabah yaa mushabbaha oo wax lagu shabbahayaa khabadka yaa mushabbahun bihiya oo wa yaa mushabbahun bihi oo loo ekaysiinayaa shayga xadadka maxaa keenay hadda waad fahamteen baan u malaynayaa sababta loo odhan waayey ka khabathin xadathun ama xadaunka khabain sababta loo odhan waaye waa kan ibnulmundirle aayadda qur'aanka a ah markuu macnaynayo falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan dayiban ijmaac baaba ku guntamay in lagu weysaysanayo o lagu maydhanayo biyo qura oo wax kale aan la ogolayn biyuhu aayaddaa ayaad mooddaa si toosa inay u caddaynayso amaa xagga khabadka iyo nijaasada waa kan abu xaniifaba diidaneeleh may anigu waxaan leehay wax kalaa nijaasada lagu zuulin karaa wax kale walow aharuu jiray oo caaisho la sheegayo candhuuf intay maro ay dhiig ka maray intay candhuuf ku tuftay sidaa u xogaysa la sheegayo oo zuulinaysa walow uu jiro xadiid soo arooro rasuulka ka sugan oo gabadhi ay ku tidhi gabadh baanahay maro dheer ayaan sitaa ama xijaab dheer meel wasakha ayaan la maraa maxaan yeelaa rasuulku wuxuu yidhi meesha ka dambaysaa kuu daahirin waxaad arkaysaa markaa in meeshii ka dambaysay ay wax daahirinaysa iyadoon biyo ahayn cadceeddii in wax lagu daahirin karayo ee daabiqu inuu wax daahirinayey khamradu markay dakhalowdo inay daahir noqonayso waxaa jira nijaasooyinka ee walow dee ay mas'ale khilaafiya tahay madaahibka oo war adagi uu ugu jiro war adagi uu ku jiro lama odhan karo khabadka haddaba mushabahun biiha laga dhigo ilan isaga waa laysku haystaabe weysada ayaa iyo xadadka waxyaabahaasa mushabahun bihi noqonaya oo ka loo ekaysiinaya waa kaa naskiisu uu fadhiyo ka xadain xadath oo kale weeyi khabathun khabadkii mushabahu waa khabad waana mubtade mushabbahun bihiguna waa xadad waana khabar soo qadimay aadaatu tashbiihina waa kaafka weju shabihi haddaba waa maxduuf laakiin waxaa laga dhadhansanayaa rafcuhu bimaa'in daahirin halka layskaga shabbahayo labada qodob ee khabadka iyo xadadka barta layskaga ekaysiinayaa waa rafcuhu bimaa'in daahirin nijaase markaad maydhaysa biyo daahira ku maydh markaad xadad iska zuulinaysa ad weysaysanaysa ama aad jidh maydhanaysana waa rafcuhu bimaa'in daahirin culimmadu waxay isweydiiyeen ka xadain khabaun mubtaduhu wuxuu ahaa khaba sidaynu ognahay mubtadaha xagga hore mudan mubtadaha ayaa xagga hore la mariyaa kaba xadakuna wuxuu ahaa khabar khabarkaa xagga dambe la mariya muxuu u odhan waayey khabaun ka xadain khabaun ka xadain saasuu asalku ahaa loogu dhawaaqo khabaun ka xadain wuxuu khabadka uu dib u mariyey uu xagga dambe u marsaday waxa weeye kitaabkii baynu bilaabaynaaye laba meelood baa la yska ilaaliyaa marka wax la bilaabayo ama shay marka lagu jiro dhammaadka iyo bilowga ayaa la yska ilaaliya waa labada daraf ee ilaahay inta badan uu inagala hadlo wasabixuuhu bukratan wa asiilan ilaahay u tasbiixsada gelinka hore iyo gelinka dambe gelinka dhexe ma ilaahay caasiya may isna waa cibaadaysta uun laakiin labadan daraf waa labada daraf ee laga foojignaado weeye bilowgana qofku mashquul buu ka soo baxay oo waxaa laga yaabaa isagoo hadal isle inuu mashquulkiisii ka hadlo dhammaadkana waa la daalayaayo daalkiibaa qofka wax kale ka odhacsiinaya labada darafee lays ilaaliyo waa bilowga iyo dhammaadka hadalka waa layska ilaaliyaa markaa kitaabka bilowgiisa hadduu khabad ka bilaabi lahaa uu ereyga u horeeyo ee kitaabka uu khabathun odhan lahaa kitaabkaba waa la nici lahaa waa khabath baa la odhan lahaa kitaabka laftiisa ayaa la nici lahaa si kitaabkii tafaa'ul xumi uuna ugu dhicin oon loo odhanin war ereyga ugu horreeyaa muxuu ahaa aan loo odhan odhanoo laisku weydiinin ayuu khabadka dib marsaday oo kaxadain buu yidhi kaxadain khabathun ujeeddo labaad oo ku soo aroortay ayaa jirta oo keliftay inuu sidan sameeyo waxa weeye mushabbahunbihigu maadaamuu yahay mid daliilkiisu uu fadhiyo marka ugu horraysaba dhegtaadu ha maqasho ood fahantidkani inuu yahay kii asalka ahaa xagga hore ii mari xadadka haddaba ka khabathun ujeeddo saddexaad ayaa jirta oo damiirka rafcuhu ku jira ayaa u noqonaya khabadkan hore damiirkani waxaa la doonayey ila waxaa la odhan jiray adamiir wasmulishaare gaaliban yarjicaani ilaa aqrabi almadkuur damiirkani kii ugu dhowaa inuu u noqdo ayaa la rabaa oon la kala fogeynin damiirka iyo halkuu u noqonayey ka xadain khabaun ka xadain khabaun jumladaasi waa mubtadiya khabar sheekha waa lagu diidey waa lagu ictiraaday jumlada rag baa isku dayay inay bushi ka keenana waxay yidhaahdeen jumladani mayada cumuumba keenaysa wuxuu yidhi un khabadku xad khabadku waa xadeth oo kale dee khabadka qayb ka mida unba xadadka la xukun noqon karta qaybtii kalena kamaba hadal baa la odhan karaa sidee weeyi baa la yidhi sheekhu isagaa ka jawaabay ka xadain khabasun asha muxuu uga tegey bay yidhaahdeeno wuxuu yidhi nakirada qaarkeed inay sida ka asha wata ay cumuum noqoto oo khabath oo dhani xadat buu la xukun yahay uu warku noqonayo miyayna kuwaasi fahmin buu yidhi carabiyadoodaa khaldan halkaa ayuu mariyey oo ka jawaab si fiican buu uga jawaabay wajushabihii aan eegno rafcuhu khabarka khabaska rafcintiisa marka khabaska layska rafcinayo layska kor yeelayo rafcigiisu bimaa'in biyuu ku sugnaaday biyaha oo daahirin daahir ah laa qaliilin kuwo yar kuma sugnaanin mustacmalin oo la isticmaalay fiihi rafciga dhexdiisa loo isticmaalay ow fii guslin ama maydhi loo isticmaalay maydhiga oo ushturida la shardiyey bacda faslihi fasligiisa debedii ama soociddiisa debediina uu mustacmal noqdo ow qablahu ama soocidda ka horba uu mustacmal noqdo lixadain tajadada ow tacadada maxalluhu halkan muxuu yidhi rafcuhu bimaain daahirin waa weju shabihii baynu nidhi halka xadadka iyo khabadku ay ka midaysan yihiin ayaa ah in mid kaste biyo loo isticmaalo rafcuhu damiirkani wuxuu noqonayaa rafcuhu khabadka waxaynu idhi khabadka inta badan rafci looma isticmaalaynu nidhi maxaa loo isticmaalaa izaala loo isticmaalaa sababta uu izaalo u odhan waayey uu rafciga u qaatay wuxuu u noqonayaa xataa xadadkii oo xadadkaa rafci loo isticmaalaa nijaasadana izaala loo isticmaalaa rafcuhu koryeelkiisu bimaa'in biyo uunbuu ku sugnaaday waa xasri biyaha oo daahirin daahira wuxuu yidhi haddaad nijaase iska maydhayso biyo daahira mooye wax kale laguma maydhi karo biyo daahirunbaa rafcin kara nijaasada halkan haddaba su'aal baan isweydiinaynaa maadaamuu yidhi khabadka iyo nijaasada biyo daahira unbaa rafciya markaad istinjaysanayso istijmaarka aad samaynayse dhagax ku istijmaarsanayso sow kan dhagixi nijaasadii inaga saaraye inoo banaynayey miyuuna isaguba raafic ahayn ama muziil una ahayn una nijaasadii suulinin axjaaru listinjaa waynu ogna xadiidkii muslimkaynu garanaynaa ee rasuulku uu lahaa saddex wax ka yar yaan lagu istijmaarsanin ama aan lagu istinjaysanin maxaa laga yeelayaa markaa rafcuhu bimaa'in buu yidha dhagaxiisa laga aamusay ka labaad ila waxaa xukunku uu wataa rafcuhu maca alxadadkiiye xadadka ka rafcinaya ee xadadka kor yeelaya waa bimaa'in daahirinun oo sawka la gebagebaysto ee ilaahay ba leeyahay falam tajiduu maaan fatayamamuu haddaad biyo weydin carrada ku gebagebaysta gebagebaysigii markaad gebagebaysato miyuuna raafic ahaynoo xadadkii miyuuna inaga kor yeelin ma weyse qabtid waad gebagebaysatay miyuuna xadadkii kaa kor yeelin gabadhii caaday ka maydhanaysaayoo intay weydey ay istinjo uun heshay ayay u baahatay inay tukato biyana ma yaallin way gebagebaysatay jana miyayna caadadii ka kor noqonin adigoo junuboo biyo aan haynin haddaad maydha haddaad halkaad ka maydhan lahayd intaad biyo weydo aad gebagebaysato miyuuna gebagebaysigu raafic ahayn raafic ma aha tayamumku sidiisaba raafic ma aha tayamumka marka laga hadlayo gebi ahaan tayamumku raafic ma aha axjaarulistinjaana raafic ma aha labadaba waxaa la yidhaahdaa mubiix baa lagu tilmaamaa mubiix ereyga raafica ah iyo ereyga mubiixa ah way kala jiraan madaahibkuna way ku kala duwan yihiin laakiin waxaa loo badan yahay inuuna gebagebaysigu raafic ahayn oo axjaarulistinjaa ayna raafic ahayn taas ayaa loo badan yahay culimmadu waxay deliishadeen gebagebaysigu inuuna raafic ahayn waxaa jiray saxaabigii camar ibnu caas ayaa khaswadii iyo duulaankii la odhan jiray khaswatu salaasil ayuu saxaabada raacay isagaana hoggaaminayey meel bay habeenkii seexdeen isagoo hurdo ayuu junubay waa cabdul'aana camar ibnu caas ayaa junubay oo janaabo yeeshay camar ibnu caas markuu junubay habeenkii ayuu habeen aad u qabow buu ahaayo ayuu ka baqay hadduu maydho inuu u dhinto markaasuu saxaabadii la hadlayoo wuu iska gebagebaystay intuu gebagabaystay buu haddana iidhna tukiya ma odhane ciidanka isagaa wata oo hoga isagaa wataba ciidanka oo amiirku dee wax kasta isagaa amiir ku ah istawi buu yidhi oo haddana salaadii subax ayuu saxaabadii tukiyey saxaabada markuu tukiyey horta kown uu junub buu ahaa ma maydhanin wuu gebagabaystay saxaabadii buu haddana tukiyey ilan hadduu isaguuni tukan lahaa oo saxaabada ina tukiya u odhan lahaa dan bay ahayde isagii baa tukiyey saxaabadii kolkaa naftoodii dareen baa ku dhacay waa la yska warqabaaye naftoodii dareen baa ku dhaco amiirkiina way la hadli kari waayeen o way diidi kari waayeen laakiin naftoodii dareen baa galay duulankii bay ka soo noqdeen saxaabadii waa xadiidka abi daawuud ku qoran markay soo noqdeen ayay rasuulka u yimaadeen saxaabadii baa u sheegay camar ibnu caas waxa uu sameeyey isagoo junuba intuu gebagabaystay inuu haddana tukiyey markaasuu rasuulku u yeedhay camar wuxuu ku yidhi sallayta biasxaabika wa anta junubun ma waxaa tukisay asxaabtaadii camarow adigoo junuba sallayta biasxaabika wa anta junubun ma adigoo junub ah ayaad saxaabadaadii tukisay wuxuu yidhi camar ibnu caas ilaahay rasuulkiisi iyo ilaahay qowlkiisa ayaan maqlay buu yidhi ilaahay qowlkiisii ayaan maqlay rabbi uu ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman naftiinna hadinina ilaahay waa idin naxariistaaye kolka saas aan u gebagebaystay buu idhi rasuulku intuu aad u qoslay fahankii camar intuu aad ula yaabay uu qoslay ayuuna rasuulku juuqba u odhanin kolkaa a'immadu waxay yidhaahdeen ile nebi maxamed hadalka uu ku hadlaa waa hadal sharciyehe sallayta biasxaabika wa anta junubun wuu gebagebaystee maxaa junub loo yidhi junub er, gebagebaysigu raafic ma aha ee waxa weeyaan mubiix weeyaan markaa kol hadduu gebagebaystay oo haddana laleeyahay wa anta junubun raafic maaha bay yidhaahdeen walow ragga qaarkood ay yidhahdeen rasuulku uu ku kaftamayeyoo sallayta xadiidka intanaa laysku haystaa sallayta biasxaabika wa anta junubun ragga qaar baa le war waa waa raafic rasuulkuna markuu leeyahay ma adoo junubaa tukisay kaftan bay rasuulka ka ahayd siyaaqa uu hadalku u socdaa lagu garanayaa kolka waxa weeye isna waa kan leh ilaahay qowlkiisa ayaan qaatay kolkaa waa kaftan eh oo waxa la tusayaa inuu wax sameeyey eh ma ahayn baa la yidhi junub caadiyo uu yahay halkaasay ragga qaarkoodna la mareen rafcuhu khabadka koryeelkiisu bimaa'in biyo ayuu ku sugnaaday biyaha oo daahirin daahir ah haddaba biyuhu labay u qaybsamaan biyo daahir ah iyo biyo nijaas ah biyaha nijaasta ah wax alla waxay kuu qabanayaan ma leh biyuhu hadday daahir yihiin welibana abu xaniife daahir iyo dahuur isku mid buu ka dhigay daahir iyo dahuur isku mid buu ka dhigay a'immada imaamu shaafici wuxuu idhi daahir iyo dahuur farqi baa u dhexeeya oo biyaha saddex waa in loo qaybiyo biyo nijaasa iyo biyo daahira iyo biyo dahuur ah dahuurkana ereygan dahuurihi luqa ahaanba waa mubaalaqa ku jirta oo uu ka xeel dheer yahay daahirka aad buu luqadda facuul iyo faacil dee waa la garanayaa sarfiila uu garanaya inay kale xeel dheer yihiin rabbi aayad qur'aana wuxuu ku yidhi wa anzalnaa min asamaa'i maaan dahuuran maaan daahiran ma maaan dahuuran dahuur baa daahirku waa ka iskiis biyaha iskoodun daahirka u ah ee laakiin aan wax kale ku qabanayn weyse kuuma gelayaan waad cabbi kartaa waana maxaanku idhaha beeraha waad ku waraabsan kartaa xoolaha waad siin kartaa cuntada waad ku karsan kartaa laakiin kuma weysaysan kartid waa daahirka daahir faqad marka la leeyahay wax alla waxay kuu qabanayaan male oon ahayn dee oo dhinacii cibaadada ah nijaasana kagama maydhan kartid daahir waxaa lagu tusaalayn karaa daahirka qura ee faqadka ah waxaa lagu tusaaleeyaa markaan weysaysto inta iga ururta iga gororto haddaan tashti yar u dhigo intii aan hadduun ku weysaystay ee tashtigaa ku dhacday mar labaad laguma weysaysan karo hadda nijaas ma aha jidhkaygani hadduu daahir ahaa waa iska daahir daahir ha ahaadee waan cabbi karaa waanan cuntona waan ku karsan karaa shaah baan ka dhigan karaa laakiin lama ogolo mar labaad inaan ku weysaysto waa daahiruun laakiin dahuur ma aha dahuurkuna waa kuwo iskoo daahir u ah haddana wax kale dahiraya oo haddaad weyse u baahan tahay way kuu dahiri haddaad maydhi u baahan tahayna way kuu dahiri way ku dahirayaan haddaad nijaasa ku marsan tahayna way ku habaynayaan bimaain daahirin waa biyo daahir oo welibana mudahir ah mudahir daahir mudahir ah ayaa loo jeedaa biyaha nijaasta ah ayaa inaga baxay laa qaliilin kuwa yarse maya kuwa yaroo mustacmalin la isticmaalay fiihi rafciga loo isticmaalay damiirka fiihi ku jiraa wuxuu u noqonayaa rafcigii guud ama rafculxadatha loo isticmaalo ama rafculnajaaso oo rafculkhabath oo isaalatu khabath la odhan jiray ha loo isticmaalo biyuhu hadday qaliil yihiin biyuhu dhinac markii laga eego daahir iyo nijaas bay noqdeen daahir iyo nijaas bay noqdeen waa laba qaybood iyagoo daahir iyo nijaas ah labadiiba waxay u qaybsameen labaa lagu dhufanayaaye qaliil iyo kaiir ba haddana lagu dhufan qaliil iyo kaiir ayaa lagu dhufan oo qaliil iyo kaiir bay noqonayaan laba laba lagu dhuftay waa afar afartii haddana waxaa lagu dhufanayaa mustacmalin fi rafci iyo gayri mustacmalin fi rafci baa lagu dhufan sideed bay noqon mustacmalin fi rafci fi rafci baa loo isticmaalay waa sideed iyo gayri mustacmalin fi rafci sideeddaas suuro ayaynu haynaa waxaa lagu dari karaa sideedaba haddii mustacmalin fii guslin ushturida la yidhaah iyo hayru mustacmalin fii guslin ushturida lix iyo toban bay noqon lix iyo toban suuro oo suwarka biyaha ah oo qaarkood caqli ah ayaa meesha inooga soo baxaya waa biyo daahira iyo biyo nijaasa nijaasta haddaba inaga tuur qaybaheega oo dhan sideedda suuro ee nijaasadu ay leeyihiin inaga tuur waa biyo nijaasa oo haddana qaliil ah waa biyo nijaas ah oo haddana kaiir ah waa laba suuro labadii iyagoo qaliil iyo kaiir oo nijaas labaduba ah ayay labadii haddana lagu dhuftay mustacmal iyagoo oo rafci loo isticmaalay iyo iyagoon rafci loo isticmaalin afartaas suuroba waynu haynaa afartii waxaad ku dhufatay iyagoo fii guslin ushturida loo isticmaalay iyo iyagoo fii guslin ushturida loo isticmaalin sideeddaa suuroba waa nijaaso haddaad isticmaashana waad kusii nijaasoobi wax alla waxay kuu qabanayaanna male sideeddaaba inaga daadi sideeddii suuree kalaa soo hadhay sideedda suuree kale biyaha daahirkiihi hadday yihiin kaiir kaiir waa biyo daahira oo laakiin kaiir ah waxay yeelanayaan afar suuro afartooda suuraba waa sax waa biyo daahira oo kaiir ah waa kaiir laakiin mustacmaloo fii rafcin loo isticmaalay mayee waa kaiir aan ba ahayne bartaa kuugu kaydsan haddana waa labadii suuro een haynay kaiirku oo labadaba loo isticmaalay fii guslin ushturida iyo labadaba iyagoon loo isticmaalin afar suuro wey biyaha kaiirka afartaa suuraba waa daahir mutahir ah oo waxba inoo qabanayaan biyihii baa soo hadhay biyaha qaliilka ah hadduu waa biyo daahir oo qaliil ah afar suuro yeelanayaan hadday mustacmalin fii rafcin yihiin waa kow iyo hadday mustacmalin fii guslin ushturida yihiin labadaas nijaasana kaa maydhi maayaan ee weysena kuu geli maayaan maxaanku idhaha maydhina kuu geli maayaan labadaas suuro waa qaliil mustacmal fi rafci ah ama waa qaliil mustacmal fii guslin ushturida ah labadaas suuro bartaasaynu iska dhigaynaa markaa laba suuro oo qaliilku leeyahay baa soo hadhay oo xaggii saxda afartii kale raacaya biyahani waa qaliil mustacmal fi rafciba maahe waa hayru mustacmal ama waa qaliil mustacmal fii guslin ushturidaba maahe waa hayru mustacmal eh, fii guslin ushturida labadaas suuro afartii kafiirka u gee lix suuro ayay biyuhu daahir Eh, nijaase iskaga maydhi kari ay noqonayaan haddana biyo daahira oo weyse kuu geli bay noqonayaan haddana biyo daahira oo maydhi kuu geli bay noqonayaan lixdaa suuro saddexdaa haddaad ku dhufato siddeed iyo toban bay kuu noqoni lixdaba adigoo nijaase ku maydhaya iyo lixdaba adigoo maxaanku idhaha ku weysaysanaya iyo lixdaba adigoo lagu leeyahay maxay ku maydhanaya rafcuhu khabadka koryeelkiisu bimaa'in biyo ayuu ku sugnaaday biyaha oo daahirin daahir ah laa qaliilin biyaha oo laa qaliilin kuwo yar aan ahayn biyaha yar lama ogola biyaha yaroo mustacmalin la isticmaalay fiihi rafciga loo isticmaalay biyuhu haddii iyagoo yar mustacmal ay noqdaan waxba kuu geli maayaan culimmadu waxay u deliishadeen xilligii saxaabada iyo nebi maxamed cibaadada waana la ilaalinayey weysena waa loo baahnaa biyo adduunka way ka jirtay weli lama hayo saxaabada rasuulka oo intay leeyihiin biyihii ay ku weysaysanayeen inoo ururiya mar labaad aynu jaaniskan ka faa'iidaysanna biyanimadae eh, oo mar labaad aan ku weysaysannae eh. baaf baa la hoos dhigi kari lahaa oo lagu ururin kari lahaa weli lama haya bay culimmadu yidhaahdeen haddaba biyo mustacmal ah ayaa la odhanayaa hadday iyagoo qaliil ah loo isticmaalo rafci ow amase fii guslin fii mustacmalin fiihi waa fi eh, rafci baa loo isticmaalay rafciga loo isticmaalaya waa saddex suuro biyahan iyagoo baafkan ku jira ama qasabadan sare ayaad furtay kadibna baaf baad isku taagtay qasabadii waad ku maydhatay intii aad ku maydhatayba halkay ku dhaceen intii yaraydaad ku maydhatayba waxay kuugu dhaceen baafkan mar labaad inta baafkaa ku jira waan ku maydhanaya yaan lagaa maqlin waayo waa biyo qaliil ah oo dee ad janaabe iskaga kor yeeshay weyse yar baad qaadatayoo waxaad ishor dhigtay saxan saxankiibaad ku dul weysaysatay markaad weysaysatee inta kaa dhacdaaba ay saxankaa kuugu dhacdo saxankaa inta kuugu dhacday markay weysadu dhammaato waa daahir jidhkaaga haddayna nijaasa saarnayn iyagoo daahir ah ayay mustacmal yihiin oo weyse labaad ma gelayaan laakiin ama iskacab ama xoolaha sii ama cuntada ku karso ama dharka uskaga kaga maydh laakiin nijaasaha kaga maydhin nijaase kaga maydhi maysid waxaa kaloo mustacmal mustacmalu fiihiga loo isticmaalayaa eeg nijaasa meesha taalla mara yaroo nijaasowday ama jidhkaaga adigoo maydhayoo nijaasada iska maydhaya ayaa biyihii kaa gororayey ayaad weel u dhigtay weelkaa markaad u dhigto biyahaa gororay labadii jeeree kale way ka duwan yihiin kuwii weysada iyo iyo kuwii maydhiga labada way ka duwan yihiin waayo biyahani nijaasay suuliyeen iyaga khusaala loo yaqaanaayo xukunka khusaalada ayaa la gelinayaa kolla marna nijaasay noqoni biyaha halkaa ku dhacaa weelkay ku dhaceenna uu la nijaasoobi marna daahir bay noqonayaan oo biyaha mar dambe dee lama isticmaali karayo iyagoo daahirahe laakiin hadday kugu duulduulaan lagu odhan maayo waad nijaasowday waa biyaha adiga kaa gororay ee bartaa ku dhacay laa qaliilin mustacmalin fiihi laa qaliilin biyo yarse lagu rafcin maayo biyaha oo mustacmalin la isticmaalayo fiihi rafciga loo isticmaalayo ama se fii ghuslin maydhi loo isticmaalayo maydhigoo ushturida la shardiyey waxaa dhici karta in biyahan loo isticmaalay biyahani rafciba looma isticmaalin waxbaba ma rafcininba laakiin maydhi lagama maarmaana unbaa loo isticmaalay maydhiga lagama maarmaanka ah ee loo isticmaalay waxa weeye ninbaa gabadh ahlu kitaabada guursaday gabadhii ahlu kitaabadda ahaa ilaahay waa inoo baneeyey ragga muslimiintu inay guursadaan gabadhaa ahlu kitaabadda ah uu guursaday ayay caada ka timid gabadhani muslimad ma aha markay caadadii ka timid caadadii way ka go'day caadadu markay ka go'do qofka ninkii waa xaaskiisiiyo wuu u tegi karaa laakiin u tegiddu waxay kaga xidhan tahay inay dahaaro qaadato oo ilaahay baa qur'aanka inagu yidhi factazilu nisaa'a fi lmaxiidi waxaa layna yidhi e, walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna yadhurnadu ma aha dhiiggu markuu go'o eh waa markay ka maydhato gabadhu markay maydhato ayuu ninkeegu u tegi karaa maydhigani niyuu u baahan yahay haddaba gabadhan ahlu kitaabadda ah markay xaydka iska maydhayso hadday muslimadba ma aha niyaba ma maxay samayni markaa markay maydhato biyahaasi waxba ma rafcinayaan laakiin waa maydhi la shardiyey oo utegidda uu u tegayo ayaa loo shardiyey waxa fii guslin ushturida waa fii guslin ushturida gabadhaasi hadday islaamto odhan maayo markii dhoweyd baad maydhataye maydhi dambaa lagaaga baahan yahay unbaa la odhanaya waxaa kaloo sidoo kale isna fii guslin ushturida soo gelaya ninka hadday xaasku ka waalato ninka ayay xaaskiisii waalatay iyadoo waalan ayay caadadii ka timid caadadii ayaa ka go'day iyadoo waalan ayuu ninkii ilan waa xaaskiisiiyo way u bannaan tahaye ayuu dabca gogol kula kulmo waa gabadhii waalayd ee caadadu ka timid kolkaa si ay xalaal ugu noqoto la kulankaasi si uu xalaal u noqdo waa inuu u maydho maydhigan iyadu miyay niyoon karaysaaba mayadaa niyaba le qasadba male waa qof waalane waa fii guslin ushturida haddaba biyaha gabadha ahlu kitaabadda a loogu maydhay ama biyaha gabadha majnuunadda a loogu maydhay raafic ma aha oo waxbaba ma kor yeelin haddana biyaha fii xukmi mustacmal baa laga dhigayaayo waa fii guslin ushturida mar dambe ha la isticmaalo lama odhanayo rafcuhu khabaska koryeelkiisu bimaa'in biyo ayuu ku sugnaaday biyaha oo daahirin daahir ah laa qaliilin kuwa yar kuma sugnaanin kuwa yaroo mustacmalin loo isticmaalay fiihi rafci loo isticmaalay ama koryeelka loo isticmaalay ow fii guslin ama maydhi loo isticmaalay maydhiga oo ushturida la shardiyey bacda faslihi fasliga debedii maya intii ay soocmeen biyu goormay mustacmal noqdaan waa bacda alfasli jidhkaaga intay ka soocmeen kadib uunbay mustacmal noqonayaan biyahaad ku weysaysatay mar labaad laguma weysaysan karaynu nidhi laakiin goormaan lagu weysaysan karaynin raafic noqonaynin waa bacda faslihi can cudwika intii xubinka ay ka kaceen kadib laakiin xubinka intay dul socdaan biyahaasi waa sax oo tusaale ahaan markaan weysaysanayo qasabadii baan furoo gacantaydaan ku shubtay gacantii markaan ku shubtay baan halkaa kaga bilaabay gacanta halkaasaan biyihii kaga bilaabaan ku shubay biyahaasi halkaa markay ku dhacaan way suulinayaanoo dee way xadadkii way ka suulinayaan haddaba way dareereen hadday halkaa ka suuliyeen halkaa kale kama suulin karaan ma nidhaahna oo kuwaasaa loo soo isticmaalay maya hadday xubinka dul socdaan intay xubinkaa ku jiraan oo dhan waa raafic oo waxa weye xadadka way suulinayaan oo mustacmal la odhan maayo waad maydhanaysaayo biyahaad halkaa iskaga shubtaa ilaa lugta hadday dareeraan waxa weeye xubinkii kama soocmin waxa lagu leeyahay waa raafico waa la xukun qura unbay yeelanayaan biyahaad halkaa iskaga shubta madaxu hadday qoorta ka yar boodaan oo garabka ay kaaga dhacaan intaa garabka la odhan maayo way soocmeen waxa weeye waa xubin qura unbu jidhku isleeyahay waysada laakiin kuwaan halkaa ku shubay dee halkaa kale maya laba xubin bay kala noqonayaan ama halkaa kuwaan ku shubay halkaa kale ma suulinayaan waa laba xubin oo kala duwan bacda faslihi mas'aladan bacda faslihi ah bacda alinfisaal iyo bacda alfasli ayay culimmadu aad uga hadli jireen marka fuqahada la eego ma infisaal baynu qaadanaa mise fasli baynu qaadanaaye ama xubinku ha soocmo ama biyuhu ha soocmaan inay xubinki iyo biyuhu kala tagaan un loo jeedaa inay xubinki iyo biyuhu kala tagaan markaasay mustacmal noqonayaan laakiin intayna xubinka ay dol socdaan mustacmal ma biyuhu waana way zuulinay waa raafic ow qablahu ama fasalka hortii ayay mustacmal noqoni biyuhu iyagoon xubinkiiba ka soocmin oo xukunkiiba aan ka soocmin bay mustacmalkaa noqoni waa qablahu laakiin waa goorma waa laba arimood waa lixadain xadad dartii lixadain xadad marka loo nisbeeyo xadadka oo tajadada cusboonaaday xadad mutajadid oo cusboonaaday xubinkiibay dul joogaan haddana raafic ma aha xadadku markuu mutajadid yahay waa lixadain tajadada macnaheedu waxa weeye biyo yar baa halkaa ku jira taangigan yar ee halkan yaalla biyo yar baa ku jira biyaha yari qolatayn bay ka yar yihiin ninkiibaa dhex galay isagoo janaabo leh markuu cagaha saarayey ma niyaysnayn inuu inuu eh, janaabada inuu ka maydho oo dee rafcu lxadath alabar ma niyaysnayn cagihii buu dhex geliyey ilan haddii kale inta uu dhex geliyey bay ayayayay rafcinayaan janaabadiisa intii kalena mustacmal bay ka noqonayaane markaa ma niyaysnayn markuu dhex galay ayuu iska muquurtay biyihii mar alla markuu muquurtay uu sidaa biyi u muquurtay ayuu niyooday rafculxadad rafculxadadkii way u noqonayaan oo way zuulinayaan xadadkii mar alle markay xadadkii zuuliyeen isagoo weli muquurtii ku jira oo biyihiiba aynan jidhkiisii ka bixin ayay meni dambe ka timid biyo dambea ka yimid biyaha dhexdoodii biy biyo dambe hadday ka yimaadi inay suurtagal noqoto biyahaa dambe ayaan haddana kaga maydhanayaa mar labaad la odhan maayo waayo xadadkiisii hore way suuliyeen xadadka mutajadidka ah lixadain tajadadadu waa sidaa xadadka mutajadidka ah ma zuulinayaan buu sheikhu yidhi mas'alada haddaan soo dhoweyno tusaalaheega malaa tusaalahaasi wuu yar fog yahaye adigoo wejiga maydhaya wejiga maydhayoo maydhigi intaad biyo halkaa kaga shubtay biyi ay halkaa wejiga dul yaacayaan ood ku celcelinaysid biyo badan aad ku celcelinaysid ayay qofkii neefi ka timid neefi markay ka timaado biyahani markii hore wejiga way gaadheen oo waa kuwan way raafic bay noqdeen welise wejigiibay dul joogaan haddaad ku sii ceshitid oonoo tidha neef baa iga timid haddana ku sii cesho dee neeftaa dambe ma zuulinayaan buu ku leeyahay ee biyahaasi mustacmal bay noqdeene xadadkan dambee yimid ee tajadudka sameeyey biyo kale usoo qaado saasuu ku leeyahay masaladani waa masale khilaafiya xataa madhabka waa laga muctamadsan yahay biyuhu iyagoo wejigaaga dul jooga ama adigoo ku dhex jiro weli aan ka kicin waxa weeye awooddii bay leeyihiin waxaan wayna suulinayaan xadadka asqar iyo akbarba way suulinayaan wax mushkilada ma leh maradii aad maydhaysay eed nijaasada ka maydhaysay biyuhu ku dhex jireen hadday nijaaso kale ku sii duusho biyaha ku jiraa way dahirayaan dee awooddii ilankama may kala soocmine way dahirayaanoo madhabka marka la eego muctamadku waa sidaa laakiin sheekheennu dhinacan raacay lixadain xadad tajadada cusboonaaday buu yidhi xadadka cusboonaada raafic biyihii hore kuma noqonayaan ow amase tacadada waxaa batay maxaluhu maxalkiisiibaa batay ow tacadada maxaluhuna waxa weeye xadadka haddii uu maxalkiisu tacadudo iyagoo xubinka dul jooga ayayna suulinaynin biyihii yaraa ee qollataynka ka yaraa ayuu nin junubihi galay wuu muquurtayoo wuxuu niyooday rafculjanaaba janaabadiibay ka kor yeeleen mar alla markay janaabadii ka kor yeeleen isagoo ku dhex jira weli mustacmal ma noqon ma ogtahay weli wuu ku dhex jiraa mayna kala soocmin unbuu junub labaad halkaa ka soo boodayo markaa unbuu isna yidhi anna waan ku maydhanaya uu muquurtay haddaba hadduu tacadada uu yahay tacadada maxaluhu weeyi tacadada maxalluhu kol hadday noqotay kaa dambe isaga marka loo eego biyahaasi mustacmal bay ka yihiin oo suurtagal ma aha in la yidhaahdo biyahaasi raafic binisbati ilayhi xubnahana saasoo kale yidhaahdeenoo wuxuu sheekhu ku tusaaleeyey sharaxa waxay soo qaataan maalan adiga ayaa hadda biyo yar baa tagtay biyihii yaraadoo dul joogo weyse u baahan ayaad muquuratay oo gebigaaguba waad libidhayoo waxaad niyootuun xadatul inaad iska rafciso weysadii kol haddii tacadudulmaxal uu jiro oo xubnaha weysadu ay kala duduwan yihiin wejiga uunbay kaa rafciniye inta kale mustacmal bay ka noqonayaan sidaas ayuu yidhi mas'alada lafteeda waxaa la yidhaahdaa de waa inagii odhan jirnay haddaad muquurato kuu sax weeyaano masaladaa lafteeda madhabka muctamed maaha sidanuu qoray ow tacadada maxaluhudu maaha muctamedkii madhabka ma aha waa masalaha laga xoog badan yahay wey xataa yaksuro ilaa yuu bato mustacmalku mustacmalkii hadduu bato uu qollatayn gaadho walow yaan wax kalaba lagu samaynine waxa u soo noqonaysa awooddii oo waxa weye raafic bay noqonayaan mustacmalkii biyihii qaliilka ahaa ee mustacmalka ahaa unbaa laysku soo ururiyey qolatayn bay noqdeen waxbana kuma imanin ur iyo mitoona iyo waxba ma jiraan waa biyahaasi waa biyo daahira oo mudahir ah inoo qaybiya ciidan baa halkan degan ciidanka nin kasta weyse yar baa la siiyey waxa la yidhi xabaddaa mooye sixada a baa lagu siiyahoo qaadoo ku weysayso hadday ciidankaasi isfarsameeyaan waxa weeye waa laba boqol oo nin ama saddex boqol oo nin weeyi saddex boqol oo mooye sixa abaa la siiyey hadday isfarsameeyaanoo marka ay weysaysanayaan mooye sixada ay urursadaan ay meel ku ururiyaan oo kadibna taangi ay haystaan ay mustacmalkii ku shubaan mar alla markay mustacmalkaa meel layskugu geeyo qolatayn uu noqdo inoo qaybiya unba haddana la odhan markay qollatayn gaadhaan biyihii waa awood bay yeesheen oo waa biyo daahir mudahira weeyaan oo dib loogu weysaysan karo ilan waa qolatayne idaa balaqa almaau qolatayni lam yaxmil alkhabatdii baa la eegayaa khabat gabay u adkaysanayaanoo ma qaadayaan inoo baa la odhanoo askari kaste haddana caagadiisi yaraydunbaa loogu celini markuu soo isticmaalo inta kaleu la yimaado iskugu keen dana haddana inoo qaybiyadaa un weeyaan saa waa la samayn karaa oo biyaha waa looga faa'iidaysan karaa markaa xataa yagsuro ilaayuu bato badashadaana waxaa laga eegayaa qollatayn inuu gaadho ayaa laga eegayaa qollataynku wuu inoo keeni doonaa sheekha ayaa inoo keeni doona walaa faaxishi tagayuri acmin biyaha qaliilka a ah baynu sheegayno bimaa'in daahirin laa qaliilin baynu soo nidhi walaa faaxishi tagayuri dacmin dhedhankoogu kuwo uu doorsoomay oo si foolxun uu u doorsoomayna maya biyuhu iyagoo qaliil ah oo yar ayayna mustacmalba ahaynoo saddexdii arrimood looma isticmaalin xadeth looma isticmaalin asqara xadeth akbarana looma isticmaalin rafcu najaasana ee isaalatu najaasana looma isticmaalin fii ghaslin ushturidana looma isticmaalin afartaa isticmaal biyaha midnaba looma isticmaalin waana qaliil maxaa dhacay laakiin way doorsoomeen oo si dhadhan ahaan bay si fool xun u doorsoomeen dhadhankoogii biyaha dhadhankoogiibaa macaan xaddhaafa noqday ama qadhaadh xaddhaafa bay noqdeen dhanaanka haddii iyagu dhib ma leh hadday asalkooga dhanaanaayeen oo xadiidkii imaamu shaafici uu nisfulcilmi ku sheegay xagga baabu dahaara ayaaba meesha yaalla rasuulku waa kii lahaa markii la weydiiyey xadiidu abi hurayra markuu lahaa rasuulka ayuu nin weydiiyuu lahaa baddaannu maraynaa biyo yarna waanu haysannaa biyo yaroo macaan kuwa badda ma ku weysaysanaa markuu rasuulka ku yidhi muxuu yidhi rasuulku huwa dahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu buu yidhi baddan biyaheeguna waa daahir bakhtigeeguna waa xalaal qaacidada ayuu rasuulku sameeyey waxaa la isweydiiyey xadiidka nebiga biyuhunbaa la weydiiyee muxuu baktiga uga hadlay dee ninku haddaad wax yar weydiisatuu kaaga badiyo haddaad tidha xabad qalina isiiyo laba qalin ku siiyo miyaad qabsan rasuulka sala allahu alayh wasalam badda biyaheygaa la weydiiyey markaasuu baktigii baddana inoogu daray waxa weeye waa waa waa maasha allah waa cilmi dheeraad ah oo la weydiininuu ina siiyey weeyi haddaba biyaha baddu inay daahir yihiin rasuulkaa sheegay dhanaan ha ahaadaan haddii laakiin biyuhu ay shay kaloo daahira sida sonkor lagu daray si foolxun ay ugu doorsoomaan mid eh, macaan ay macaan u noqdaan ama ay qadhaadh u noqdaanoo dacar baa lagu gororiyey biyii baa dacar lagu gororiyey biyii markii la dhadhamiya lays yidhaa noqdeen qadhaadh aan la arki karayninba waa faaxish biyahaasi iyagoo daahira sonkortu iyadoo daahir ahayd oo dacartu iyadoo daahir ahayd ayaan haddana biyahaasi ayna dahaaro gelaynin ilayn magicii biyo ahaabaa tegaye ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda wuxuu ku yidhi falam tajiduu maa'an maaan qura layihi mulaq baa laga dhigay maaulmulaq waa mulaqoo lama qayidin hadda biyo dacarle baa la odhanaya marka dacar lagu daro ama biyo sankorle baa la odhanaya marka sankor lagu daro lama ogola biyaha magacoogii hadduu wax kale raacayo idaafo lama ogola in la yidhaha maaulwardi oo kale sifana lama ogola in la yidhaha min maain daafiqin oo kale oo de waa manidiiba asha cahdiyada ana lama ogola sida xadiidkii rasuulku ulahaa nacam idaa ra'at ilmaa saddexdaa qeyd baa layska ilaaliyaa biyaha mudlaqa ah idaafada iyo asha cahdiyada ah hadda idaafadu waa idaafa laazima iyo asha cahdiyadaah iyo sifada saddexdaa midna lama ogola oo dee falam tajiduu maaan maaantii la ilaaqay baa meesha ka baxaysa walaa faaxishi tagayuri acmin dhadhankooga doorsoonkooga miduu fool xun yahayna maya laguma rafciyo waxba fool xun yahay buu sheeku ku qeyday baa si fool xun u doorsoomay hadduu si yar u doorsoomo ka waran sonkor baa lagu daray ama dacar baa lagu daray ama wax kaloo dhadhanka bedela ayaa lagu daray laakiin si foolxun maahay waa si dhexdhexaada ama waa si sahlan labadaa suuraba waa sax way inoo gelayaan rafcigii way inoo gelayaan ow lownin ama midabkooga doorsoonkiisu miduu foolxun yahayna maya haddii midab ahaan si ba'an ay u doorsoomaan biyihii unbaa khad lagu daray khadkii markii lagu daray biyihiiba madow bay isla noqdeen ama biyihii unbaa caana lagu daray gebigooduba caddaan bay noqdeen midab ahaan bay biyihii isku beddeleen kol hadday isbeddeleen magicii wuu isbedelayaa biyo ahaa biyo caana lagu daray baad odhanaysaa ama xal baad odhanaysaa kol hadduu magicii isbedelay dahaaro inoo geli maayaane inaga daaya ayaa la odhanayaa markaana waa haddii uu midabku bedelmo oo si foolxun uu bedelmo hadduu si yar u bedelmo ama si dhexdhexaada uu bedelmo dhibaato male ow riixin ama waa xaggii urtiibuu ka doorsoomay xagga urta waxa weeye biyihii baa lagu daray saliid ama gaas baa lagu daray urtoodii baa si kayru caadiya u beddelantay biyahaasi waa biyo gaaslaa la odhanaya biyo caadiya ma aha inooma gelayaan dahaaradii inaga daaya hadday laakiin si yar u doorsoomaan ama si dhexdhexaada ay u doorsoomaan dhibaato male haddaba biyaha haddii lagu daro biyo mustacmala ama biyaha haddii lagu daro biyihii maa-ulwardiga la odhan jiray waa daahir laakiin eeg midab ahaanna biyahay u waafaqsan yihiin oo waa biyo uun dhadhan ahaanna biyahay u waafaqsan yihin oo maa'ulwardigu waa munqaicu raa'ixa kuwii la odhan jiray oo ur ma leh midab ahaanna waa biyihii dhadhan ahaanna waa biyihii ur ahaanna waa biyihii shay intaba ay biyaha iska waafaqeen ayaa lagu daray maxaa lagu garanayaa kani inuu urta bedelayo iyo inuu dhadhanka bedelayo iyo inuu midabka bedelayo maxaa lagu garanaya waxaa la qadarayaa mukhaalif inuu yahay walow bifardi mukhaalifin walow bifardi mukhaalifinba doorsoonku ha ku xasilo mid khilaafsan qadarid la qadarayo wasadin oo dhexdhexaad ah mid mukhaalif ah oo dhexdhexaad ah ayaa la soo qadaray dhexdhexaadka waynu naqaanay oo waxaan odhan jirnay xagga urta waxa dhexdhea dhexdhexaada fooxa baynu odhan jirnay waxaa la odhanayaa haddii in yar oo maaulwardi ihi biyihii caadiga ahaa ay ku biirto intaa maaulwardigi hadday foox ahaan lahayd oo biyaha lagu dari lahaa urtu ma isbedeli lahayd oo si faaxisha ma isku bedeli lahay jawaabtu hadday nacam tahay biyaha inaga daaya jawaabtu hadday laa tahay oo ama qaliil ay isku beddelayso ama mutawasit ay tahay biyaha aynu isticmaalno xagga urta marka la eegayo fooxaa la soo qaadanaya xagga markaynu eegayno maalan dhadhanka markaynu eegayno ama midabka markaynu eegaynana wasadkaa la soo qaadanaya oo midabkii casiir baynu soo qaadani casiirkii baa la odhanayaa bal casiir ha lagu daro haddii casiir lagu daro ma isbeddelayaan oo si foolxun foolxun ma isku beddelayaan mise si yar bay isku beddeli ama si mutawasit ah ayay isku beddelayaan baa la odhanayaa waa mukhaalifka marka aynu qadarayno hadday jawaabtu tahay si adag bay isku beddelayaan inaga daaya hadday jawaabtu tahay si yar oo fudud bay isku beddelayaan ama si dhexdhexaaday isku beddelayaan waa sax waynu isticmaali waxaa inoo dhiman xaggii dhadhankii dhadhankiina waxaa la eegayaa rumaanka rumaankii ayaa la odhanayaa rumaan ha la eego rumaanku waa dhexdhexaad casiirka iyo sharaabkana midab ahaan baa loo qiimaynayaa rumaankana dhexdhexaa eh, dhadhan ahaan baa loo qiimaynaya fooxana ur ahaan baa loo qiimaynaya saddexdaa un baa lagu qiyaasaya waa waana eh, wasad oo ashad ma aha nijaasada ashadka la qaataa laakiin daahirka wasadkaa la qaataa wuxuu yidhi sheekhu walaa faaxishi tagayuri dacmin dhadhankiisa doorsoonkiisu miduu fool xun yahayna waa maya ow lownin ama midabkiisa doorsoonkiisu miduu fool xun yahayna aan ahayn ow riixin ama urtiisa doorsoonkeegu miduu fool xun yahayna aan ahayn walow bifardi walow bifardi mukhaalifin mid khilaafsan qadaridiiba ha ku sugnaado wasadin oo dhexdhexaad ah bikhaliidin buu ku doorsoomay khaliid khaliidku jaar iyo majruurku wuxuu ku tacalluqay mustacmalkii hore ayuu ku tacalluqay bikhaliidin buu ku doorsoomay eh, bikhaliidin buu eh, wuxuu ku doorsoomay mutagayirkiibuu ku doorsoomay tagayuru dacmin buu ku doorsoomay tagayuri dacmin tagayurku ku ayuu ku tacalluqayaa walaa faaxishi tagayurin bikhaliidin mid ku milmay ayuu ku doorsoomay haniya uu ka kaaftoomay canhu biyuhu ay hani ka yihiin laa turaabin cara ku doorsoomo maya weeyi biyihii waa daahir mudahira wa milxi maa'in milixdaa bi milix biyood haddii uu ku doorsoomana maya weeyi wuxuu yidhi sheekhu waxa uu horta biyuhu ay ku doorsoomaan waa laba qodob waa mukhaalid iyo mujaawir baa la yidhaahdaa bikhaliidintani waxay inaga saaraysaa mujaawirka mujaawir iyo mukhaalidna waxaa qaaciido u ah, ama daabit u ah oo lagu kala saaraa shayga haddii biyaha laga sooci karo mujaawir baa la yidhaahdaa shayga haddaan biyaha laga sooci karayninna khaliid baa la yidhaahdaa haddaba biyuhu markay doorsoomayaan hadday khaliid ku doorsoomaan wax aan biyaha aan ka soocnayn oon gaar isku soocnayn haddii biyihii qoryo ay ku dhacaan ceel yarba halkan ku jiray ama taangi waxa ku daatay ula dhaadheerun baa la geliyey ulihiibaa iska dhex fadhiyo biyihiibay cabbeen oo geedkiibaa faaxay oo urtiibaa isbeddeshay geeduhu geed urle baa jira xataa shaygaa haddaba biyaha urtoodu ay ku doorsoontay gumar baa lagu daray tusaale ahaan maaha maaha khaliide waa mujaawir aayaruunbaa ulaha laga saariyo biyahaasi iyagoo uraya unbaad ku weysaysani ama aad ku maydhani ama aad nijaasada iskaga maydhi ilayn shaygani khaliid buuna ahayne mujaawir wey waa shay laga sooci karayo subag baaba lagu darayba biyihiiyo subag baa isku darsamay subagu biyaha ma dhex galo wuu dul sabeeyaayo waad arkaysaa isagoo socdo laga waa laga qaadi karaayo waa la kala sooci karaa haddii subag iyo masaliid ama wax noocaas oo kale ah lagu daro lama yidhaahdo waa khaliid waxaa la yidhaahdaa waa mujaawir wax mushkilada ma leh aayarunbaa laga qaadayaa biyihiina sidii ayay kuugu soocmayaan mujaawirku haddaba dhib ma leh khaliidka ayaa khatara khaliidka ayaa khatara ceelasha qaar bay caleentu ku daadataa caleentu markay ku daadata caleentaasi hadday ceelka doorsi biyihii midabkooga dooriso dhibaata ma jirto waxayna dhibaata u jirinna waxa weeye shaygan baan ahayn asal ahaan marka la qiimaynayo shaygan aynu hayno ayaan ahayn khaliid ee mujaawir ah aayarun baa caleenta laga qaadaya bikhaliidin mujaawir baa inaga baxay oo dhibaato ma leh haniya way ka maarmeen canhu xaggiisa biyuhuna way ka maarmeen shaygan ay ku doorsoomeen ee midabka bedelay ama urta bedelshay ama dhadhanka bedelay waa ku ay biyuhu ka maarmayaan iminka waxaynu ognahay coloriin iyo waxyaabaa biyaha lagu daraa aroorada qaar baa haddaad qasabadaha furtiin caddaan ay noqonayaanoo biyihii iyagoo cad oo midabkii biyahaba aan lahayn ayaa la furayaa ma nidhaahnaa biyahaasi haddaba weyse geli maayaan oo maydhi geli maayaan oo nijaaso lagu maydhi maaya ma nidhaahnaa maya waayo biyahani shaygan way u baahan yihiin oo kama maarmayaan oo iyagu islaaxinaya iyaga ayuu islaaxinaya ma aha haniya canhu ma aha markaa haniya canhu waa inay biyuhu ka maarmeen oo ay ka kaaftoon yihiin hadday biyuhu u baahan yihiin oo lagu wanaajinayo la odhan maayo waa mustacmal bay ka dhigayaan haddayna ka maarmaynna iyadana waa laa turaabin carradii oo kale maya wey biyihii carro meesha carra cas ah biyaha soo rogmaday biyihiiba casaan bay noqdeen biyahaa cas ciiddaa bedeshay dee carradan kama maarmayaan biyuhu waayo waa halkii biyaha laftoodu ay dee ku jireenba weeyaan ciiddu wa milxi maa in milix biyood milix biyood baa jirta iyo iyo iyo milix iyo milix jebel baa kala jira milix jebel iyo milix maa baa kala jira haddaba milxul maagu waxa weeye biyahan badda oo kalu baddaa laga sameeya biyaa laga sameeya waa la hadii uun haddii biyaha milix marka horeba biyaha ahaa ee milix laga dhigay hadday biyihii ku biiraan oo dhanaan ay ka dhigaan mushkilad ma leh waayo marka horeba biyey ahaayeen badda biyaheega waa lagu weysaysan jiray waa kii rasuulku lahaa atahuuru maauhu lxilu maytatuhu wax mushkilada ma leh milxi haddaba qaydkan milxi maaini wuxuu saarayaa milixda loo yaqaano milxuljebel ayuu inaga saaraya milixda buuraha laga qodo taas ayuu saaraya taasoo welibana iyada lafteedu mas'ala khilaafiya ah halkaa waxaynu kaga baxnay mas'aladii koowaad afartii mas'alo een lahayn cashirku ha noqdo mas'aladii koowaad weeye intaasi ka xadain xadatd oo kale ayuu ahaaday khabasun khabaskii rafcuhu koryeelkiisuna bimaa'in biyuu ku sugnaaday biyaha oo daahirin daahir ah laa qaliilin kuwa yar kuma sugnaan mustacmalin oo la isticmaalay fiihi rafciga loo isticmaalay ow fii guslin ama maydhi loo isticmaalay ushturida la shardiyey bacda faslihi intuu soocmay kadibna la isticmaalay ow qablahu ama soocanka hortii lixadain xadad loo isticmaalay xadadka oo tajadada cusboonaaday ow tacadada ama uu batay maxaluhu meeshiisu xataa yagtura ilaayuu bato walaa faaxishi tagayuri طacmin dhadhankiisa doorsoonkiisu miduu foolxun yahayna maya weeyi ow lownin ama midabkiisa doorsoonkiisu uu foolxun yahay ow riixin ama urtiisa doorsoonkeegu ay foolxun tahay walow bifardi mukhaalifin mid khilaafsan qadaridiiba ha ku sugnaado wasadin oo dhexdhexaada bikhaliidin buu ku doorsoomay mid ku biiray oo haniya ay ka maarmeen canhu xaggiisa laa turaabin caraha hadduu ku doorsoomana maya weeyi wa milxi milix biyood hadduu ku doorsoomana maya weeyi halkaa ayuu cashirkeennu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam